in ay ka dhiman tahay qeybtan koowaad kitaabu nikaax wixii ka horeeyo oo kitaabuulxaj gebagabadiis iyo kitaabuuljihaad eh, intaas insha allah tabaaraka wa inaan lix iyo toban cashar oo kan uu ka mid yahay aan ka dhigno ayaan isku dayeynaa biidn illah casa wajal mar sidaa awgeed marka subax kasta toddobada aroornimo ayaan cashar gelayna cashar kalena insha allahu tacaala eh, galabtii salaada casar kadib ayaan gelayna insha allah afarta iyo barka agagaarkeeda biidn illah marka ardayda ku taxan sidaa howla socdayna oo aroortan hadda aan bilownay ilaa cashirku ka dhammaada lix iyo tobanka cashiroo soo socota aroortii galabtiiba insha alla cashirku jiraya laba gal ayuu noqonaya insha allahu tabaaraka watacaala eh, waxaan kusoo jirnay kitaab alxaj <clears throat> baabka saddex iyo sagaashanaad ayaan halkan ka bilaabayna subaxan insha allahu tabaaraka watacaala xijaamat almuxrim baabu xijaamat almuxrimi qofka muxrimka ah inuu istooba ayuu baabkan u baabay min cilatin cilad watakuunu bihi ahaato xanuun ama ha noqdo ama wax uun xanuunka aanan ka fogeyn ha noqda ee qofka ama cajis cajis badan iyo la isu toobi jiro awgeed qofka haddii ay qabato inuu istoobi kara wixii kusoo rorayuu baabkan u baab xijaamada wax badan cashirkeena insha allah tabaaraka wa tacaala way noo imaan doontaa ama waan ku mari doonaa khulaasadeeda waxaa weeyaan masalada in qofka muxrimku istoobo waa masale khilaafi ah masalo khilaafi weyaan maadaama masalo khilaafi ay tahay annaga nusuusta way caddahay in nabigeena sala allahu calayhi waslem uu istoobay haddii marka meesha la toba aynan wax tima a lahayn wax tima haddii aynan lahayn qofkan muxrim uu yahay ishkaal inay lahayn ay u badan tahay adiladana way ku caddahay laakiin haddii meesha la tooba meel timala ay to haddii toobin la sameeyana timaha way go-ayaan shaki ma laha xaalada ayada culimada alimaam ashaafici iyo ragga dhanka eh, asaga la maray waxay qabaan in listobi laakiin yaftadi sidii eh, qofkii eh, dhib uu haystay oo kale inuu fidyo bixini fidyadin insha allah waxay tahay waa noo imaan doontaa insha allah tabarak wa laakiin meesha haddii meel timala aynan ahayn wax ishkaal ma lahan madhabka alimaam shaafici ayaa sidaa ah dhankaas ayaan maraynaa insha allah tabarak wa xadiidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa abarna moxamed bn cbdillahi mubarak almukharami wa iqa qaala xadaana abulwaliid hishaam ibn cabdilmalik aطayaalisi weeyaan wa iqatu tabt qaala xadaana yaziid ibn ibraahim atasturi wa iqatu tabt ila fii riwaayatihi can qitaada fafiiha liin qaala xadaana abu zubayr muxamed ibn muslim tadris saduuqun yudalis can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigana sal slam ixtajamuu istoobay wahuwa nabigana ala sl sl muxrimun oo muxrim yahay min wahin burbur amaba jug kaana bihi ku sugnaa wahiga waxaa weeyaan waa xanuun hilibka koro jira oon lafta aanan gaarsiisnayn amaba waa jug lafta gaarto laakiin aanan jab lahayn marka waa murgocosho iyo wix la midka waa la dhihi karaa min wahin murgocosho oo kaana bihi isaga ahaaday wayin maaha wainwa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo muxrima ayuu istoobay jugtaas ku dhacday amaba nabarkaa ku yeelay darteed ayuu istoobay caleyhi marka waxaa laga qaadan karaa in nabigeena calayi sala slam maadaama uu sameeyey arrinta ayadaa inay dhib lahayn qofka muxrimka inuu istooba baabu xijaamati almuxrimi qofka muxrimka inuu iska toobac calaa dahri alqadam gomadda iyo lugta qeybteeda kore inuu iska tooba ayuu baabkan u baab yahay dee meeshaan hoose oo lugta qeybteeda hoosena wuu noqon karaa oo lagu socda korna waa noqon karaa dahrigaas marka labada dhanba waa loo isticmaali karaa wallahu aclam xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحمدلي وثقة ثبت حجة قال أنبانا عبد الرزاق بن هارون السنعاني وثقة حافظ قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي وثقة ثبت ثقة ثبت نعم عن قتادة بن دعامة البصري وثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ana rasuula rasulka sal slm ixtajama u istoobay wa rasuulkan muxrimun oo muxrim yahay calaa dahri lqadami gomadda iyo lugta qeybteeda sare amaba dusheeda min wahin murgocasho oo kaana bihi isaga nabigeena cala sl slam ku sugnaa ayuu iskaga toobay baabka shan iyo sagaashanaad xijaamat almuxrimi wasata rasihi waa meelihii timaha lahaa marka waa meelihii timaha lahaa xadiis laba kun xijaamatu lmuxrim qof muxrim inu iska toobo wasata rasi madaxiisa bartamihiisa inuu iska toobo inay banaanta ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai alay matla akhbaranii hilaal ibnu bishir almuzani wa qaala xadaana moxamed ibn khaalid wahuwa ibnu ahmata saduuqun yukhti weeyaan qaala xadaana sulaymaan ibnu bilaal alqurashi mowlahum wa qaala wuxuu yidhi qaala calqama ibnu abi calqama bilaal almadani weeyaane annahu isaga waa caalim umuna caaisha ayaa xuraysay oo mawla caaisha weyaan raximah اllah wradya canha anahu calqam ibn abi calqama oo bilaal madani loo yaqaano samic wuxuu maqlay alacraj cabdiraxmaan bn hurmus alacraj waa iqatun habtun caalim ayaa wuxuu ka maqlay qaala inuu yidhi samixu cabdulahi bn buxayna buxaynada waa hooyadii cabdulaahigaas waa saxaabi jaliil ah radia allahu ta arda yuu xadiis isagoo ka warrama ayuu ka maqlay ana rasuula rasulka sal slm ixtajama inuu istoobay wasata rasihi madaxiisa bartamahiisa inuu iska toobay wa huwa huwa isagana muxrimun oo nabigana muxrimay calahi sl slam bilaxyi jamal meesha laxyi jamal loo yaqaano oo ah labada xaram maka iyo madiina meel udhexaysa ah ayuu waxaa weya min ariiqi makata maka ariiqeeda ah, isku toobay bilaxyi jamal waa fak yacni geela ama ritiga qeybtiisan daankiisa oo kale ayaa muxuu ah la yihahdaa laxyi jamalka laakiin waa meel magaceed weyaan waa ismu mawdic halkaas isku tago bilaxyi jamal meel magacaas qaadatay si ku qaadatayba ha ku qaadatee oo maka ariiqa maka ah ayuu nabigan isku toobay sala allahu calayhi waali wasalam baabun fi lmuxrimi qofka muxrimka yuudiihi uu dhiba alqamlu injirta fii rasihi madaxiisa muxuu samayni waa muxrim qofkii madaxiina waxaa ka buuxsamay ama timihi waxaa ka buuxsamay injir ayaa ka buuxsantay iyo waxaa weeyaan qandhacel waxaad tidhahdaba xadidka laba sideed boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadis saxiixa qaala alimam bnu sacd akhbarna maxamed ibn salamة almuraadi wathiqatu thabt wاlxaarif ibnu miskiin qira'atan caleyh waan asmac wathiqatu thabt can ibn qasim cabdiraxman qasim alcutaqi wathiqa qala wuxu uhi xadaanii malik ibnu anas imam dar alhijra can cabdilkariim ibnu malik aljazari cabdimalik cabdilkariim ibnu malik عبد الكريم ابن مالك الجزري وثقة متقن عن مجاهد بن جبر وثقة علم في التفسير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وثقة اختلف في سماع من عمر عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كعب بن عجرة كان وxuu aday mca rasul nabga ayuu la jiray sal sl mxriman xaal iyo mid muxrim ah faadaahu اlqamlu injirti ayaa dhintay fii ra'sii madaxiisa ama timihi faamara wuxuu faray rasul rasulka sal slm an yaxliqa inuu xiro ra'sahu madaxiisa dhanba inuu wada xiro isagoo muxrima wa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam sum soon waa fidyadii sum som alaaata ayaamin saddex maalmood soon timihii maadaama aad xirtay oo dhib u xirtay saddex maalmood soon aw amaba acim quudi sittata masaakiina lix miskiin mudayni mudayni laba laba mud waa hal kiila iyo wax yar aw amaba unsuk gowrac shaatan neef ariga gowrac ay aya daalika mid alla midii facalta aad fasha ajzaa canka uu kaa gudi haddii aad saddex maalmood soomto ama aad lix miskiin quudisa ood laba mud kiiba siisa amaba neef ariaad gowracda khalaas waa kaa gudi saasuu nabig sal allahu alayhi waali wasalam xadid laba kun sideed boqol laba kontonaad waa xadii saxiixa qala alimam nasaci akhbarani axmed ibnu saciid aribaai waahiqatu xaafid qaala anba'ana cabdiraxmaan ibnu cabdillaah wa addashtakiy waahiqa qaala anba'ana camar ibn abi qays wa huwa ibn abi qays weeyaan saduuqun lahu awhaam can الzubayr wa huwa ibn cadiy alhamdani wa hiqa can abi wail shaqiiq ibn slm wa hiqat mkhadrm can kacb bni cujrata radia allahu taala arda qala wuxuu yihi kacab axramtu waan xarmaday fakahura waxaa aad u tiro batay qamlu ra'sii madaxayga injirtii ku jirtay ayaa aad u tiro badatay fabalaqa dalika الnabiya arrinkaa nabigeena ayuu gaaray sal slm faataanii nabigeena u yimi sal slm waana anigan adbuku aan karini qidran digsi oo liasxaabi ragga asxaabtayda ay leedahay yani waxaan u karinaya cunno ayaan digsi uu karinaya ragga asxaabtaydahay famasa ra'sii markaasuu nabigeena ku taabtay madaxayga ama timahayga biasbacihi biasbuucihina waa dhihi kartaa fartiis ayuu nabiga madaxasa ugu taabtay calayhi salaatu wasalaam faqala wuxu yidhi inaliq tag faxliqhu xiir madaxan soo xiir watasadaq sadaqaysa calaa sittati masaakiin lix miskiin wax ku sadaqaysa ayuu nabig sal slam qaybtii kalena wuu sheegay laakiin raawigii wariyey ayaa soo ikhtisaariyay ama soo gaabiyey baabu qasli muxrimi qofka muxrimka in lagu dhaqo baabu qasli almuxrim qofka muxrimka oo geeriyood in lagu dhaqo ama qaslu lmuxrimi qofka muxrimka in lagu dhaqo bisidri gobka xamar gobka caleyntiisa lagu dhaqo idaa maata goortuu geeriyoodo hadeertaan dadka dhinta markii hadda aad tagto meelaha lagu dhaqo iyo maqaasisha waxay sameeyaan gobkaas iyo ay mxuu ahaa oo shiidan caleyntii ah oo caadi ah oo daasada ku jira ayaa la keenaa marka qof marka la dhaqaa way ku dhaqan ayagoo ku dhaqmaan hadiga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam yani qofka muxrimka iyo qofka muxrimka baa lagu dhaqaa laakiin qofka muxrimka ah in lagu dhaqa isaga gooni ahaan lianna ma lahan caraf ma lahan sadrig laakiin saabuunaha iyo shaambooyinka iyo waxyaabahaas intooda badan waxay leeyihiin carafay leeyihiin caraftaas ayaa loo diidaya qofka muxrimka ah waaya xadidka laba kun sideed boqol iyo saddex kontonaad wa xadii saxiixa qaala alimaam nasi an akhbarna yacqub ibn ibrahim dawriq wathiqatun qala xaddatna hushayim bashir alwasiti wathiqatun thabtun yudalis wayursilu alirsaal alkhafiy qaala anbana abu bashir wa jacfar ibn iyaas ibn abi waxshiya wathiqa ahbat الnaas fi saciid ibni jubayr sidaa weeyaan jacfarkaas ya ma yarabooda asl muxrim bisidri idaa maata soo ma waxaan marayaa marka amba'na abu bishr waxaan ka soo bilaabay abarna yacquub bn rahim dawraqi wahiqatun soo ma qaala xadaana hushay bn bashiir alwasiti wahiqatun tabtun yursil wayudlis yursilu yudalis eh, wayrsul isaal khafiy soo maaha maha أنبأنا أبو بشر وجعفر بن إياس بن أبي وحشية واثقة أثبت الناس في سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا با كان هذا مع النبي نبي جل صلى الله عليه وسلم فوقسته وحا قرج بسي ناقته هشيسي وهو محرم اسوى محرمة هشي انتو كسو دعي أيو مدح ومدح وهوس مري قب مدح يا جبي قورتي أيام محوها وقر جبي فمات هو الانتي فقال رسول رسولك صلى الله عليه وسلم اغسلوه دقا بماء بيكو دقي وسدر قب wakafinu ku kafaniya fii thawbayhi labadiisa marood oo iraamka u irnaa kafan ugu dhiga walaa tumisuu taabsinina biibin atar ha taabsinina wa arfa walaa tukhamiru rasa madaxiisana ha daboolina fainahu isaga yubcau waa la soo yowma qiyamati maalinta qyaama mulabiyan isagoo talbiyeysanay labayk allaahuma labayk labayk laa shariika laka labayk isagoo ayaa la bixinaya madaxiisa ha daboolina ayuu nabiga sal allahu alayhi waali waslm riwaayaad kale oo wejigan waa noo imaan doonta waa isku mid baabun fii kam inteebaa yukafan lagu kafaniya almuxrim qof muxrimka idaa maata markuu dhinto miiqaa kafanood oo la muxuu ahaa lagu duubi xadiidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai cali mtl abarna maxamed maxamed ibn cabdillah sancani wa iqatun xaafid qala xadaana khaalid ibn xarit alhujaymi wa iqatun tabt qala xadaana shucbat wa imaamki can abi bashir wa jacfar ibn yaas wa iqa can saciid ibni jubayrin wa imaamkii iqatun habtun faqiih weeyaan can ana rajulan muxriman muxrima surica waxaa laga riday can naaqati hashiisa ayaa laga riday fa uqisa markaasaa la qorjabiyey dukira waxaa la sheegay marka anahu qad maata inuu dhintay waa tii aan soo marnay waa imaan doonaa fa qaala nabi nabigan sal slm iqsiluhu dhaqa bimaain biyi wasadrin sidrin goob ku dhaqa wa ku kafaniya fii thawbayn laba marood uma qaala wuxuu yidhi calaa irihi hadalka gadaashii wa ku kafaniya fii thawbayni khaarijan rasuhu madaxiisa uu banaanka yeel uma qaala fii aarihi markuu kafinuhu fii toobeyn markuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi calaa aarihi hadalkaas gadaashiisa wuxuu yidhi khaarijan xaal uu yahay mid banaanka u yeela rasuhu madaxiisa qaala wuxuu yidhi walaa tumisuu ha taabsinina iiban catar ha taabsinina fa inahu isaga yubcau waa lasoo bixiy yowma qiyamati maalinta qiyaame mulabiyan xaaluu yahay mid talbiyeysani saasuu nabig sal slm qala shucbat wuxuu yidhi wasaltuhu markaasa waxaan weydiiyey abi bishir oo jacfar ibn yaas ayaan weydiiyey bacda cashri siniin toban sano kadib ayaan xadiidka laftarkiisa weydiiyey fa jaa wuxuu la yimid bilxadiidi xadiidkii kamaa kaana siduu had yajau bihi mid toban sano ka hore siduu ugu sheegay tabti ayuu u keenay ilaa anahu isaga qaala wuxuu yidhi walaa tukhamiruuha daboolina wajha wejigiisa iyo waraas madaxda daboolina intaasu ku daray sidaa weyaan baabunaahi reebadiis ka reeb ayuu baabkan u baab yahay an yuxanata in xanuud la mariyo almuxrimu qof muxramka idaa maata goortu geeriyooda xanuudka waxaa weyaan waa calaynan laisku dardaray oo qofka markuu dhinto oo la dhaqa ayaa la mariya waxaa loo marina qofka inuusan dibirin inuusan bararin waxyaabahaasa loo mariya xanuudka waa noocaas qofka marka la mariya marka wuu isku duumaya hilibkiisi wixii isku duumi marka ma eh, ma dibiraayo amaba ma bararaayo sidaasay ah, sidaasa taqriiban ay u dhowda wallahu aclam xanuudka waa kaas xadiidka laba kun sideed boqol iyo iyo konton iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam ن barna qtayb bn sacيid qala xadana xamad bn zayd bn drhm can ayuub aلsikhtiyaani can sacيid bn jubayr can bn cabaasin radi allahu taca anhuma qal cbdlah bn cabaas bayna goor rajulu nin waaqifun uu taagan yahay carafata carafa nasiibkiisa feeriya maca rasuli rasulka al maciisa ula jira sal sl carafa ayuu taagan yahay id waqaca wuxuu ka soo dhacay min raaxilati gaadiidkiisi ama hashiisii faaqcasahu markaasuu qoorjibiyey aw qaala wuxuu yihi fa aqcasathu hashi ayaa qoorjibisay markuu ka soo dhacay qoorti bash waa dhintay marka faqala rasu sl sl iqsiluuhu dhaqa bimaain biyi wasidrin goob ku dhaqa wakafinuhu ku kafaniya fii towbayn laba marood walaa tuxanituu xanuutha marinina xanuudka marka catar iyo waxba inay ku jiraan laga yaaba carfa walaa tukhamiru ra'sahu madaxiisa hadaboolina fa ina allaha alweyne caza wajal yabcahuhu wuu soo bixiya yowma qiyamati maalinta qiyama walaa biyan xaalu mid talbiyaysani fainahu yubcau iyo fainahu yabcahuhu allahu waa isku mid laakiin waa qaarkood ayaa rawaahu bilmacna waana isku macno kala maduuna weeyaan xadidka laba kun sideed boqol iyo lix kontonaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasai akhbarna maxamed qudamata waa iqa qaala xadaana jaliil cabdilxamid adabi iqatun habtun aan dhowr jeer dhahnay iqatun saxiix kitaab weyaan can mansuur bn muctamir waa iqatun habt can alxakim bn cutaybata alkindi waa iqatun habt can saciid bni jubayr waa imaamkii can ibn cabaasi radi allahu taca anhuma qala bin abdillahi bn cabaas waqasat rajulan ninbaa waxay qoorjibisay muxriman ee muxrima naaqatu hashiisi faacilka iyo gadaalla mari markaysaan faqatalatu way dishay oo jabkii qoorti jabtay ayuu dhintay fautiya rasul nabiga ala loo keen sal sl faqal wuxu sul wakafinuhu kafaniya walaa tuqauu ra'sahu madaxa daboolina walaa tuqaribuuhu iiban diiban hausoo dhaweynina fainahu isaga yubcahu waa la bixinaya yuhilu isagoo ihlaal labayk allahuma labayk isagoo la talbiyeysani ayaa la bixin doonaa weyaan baabka boqolaad oo kitaab alxaj hoos imaani baabunahyi reebadiskaraab ayuu baabkan u baabyahay an yukhamara in la daboolo wajhu almuxrimi qofka muxrimka wejigiisa iyo warasu madaxiisa idaa maata goortuu dhinta waxaa ziyaado ku ah marka wejiga ayaa ziyaado ku ah xadiidka laba kun sideed boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa alay sl akbarna maxamed bn mucaawiyata alanmaati wa saduqun rubama wahim qaala xadaana khalf ibnu khaliifa alkuufi albaqhdadi wa saduqun ikhtalata fi aakhirihi can abi bashir wa jacfar bn miyaas can saciid ibni jubayr can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma ana rajula ninba kaana ahaaday xaajan mid xaaji ah maca rasuulillah nabiga la jirkiisa ayuu ahaday sal slm wa anahu isaga laafadahu waxaa tuuray baciiruhu ritigiisii ama heshiisii famaata wuu dhintay faqala rasul wu sl slm yuasalu waa la dhaqi wayukafanu waxaa lagu kafanin fii towbayn laba mara walaa yuqaطa rasuhu madaxiisa lama daboolo wejhu wejigiisa fainahu isaga yaquumu istaagi yowma alqiyaamati mulabiyan xaalu iyo mid talbiyeysani saasuu nabigeen yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabunaahi rebliskarabi uu baabkan u baab yahay can takmiiri ra'si lmuxrimi qof muxrimka madaxiisa in la daboola idaa maata goortuu dhinta xadidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad horaan waxaan soo marnay takmiir alwaj waras tanna madaxiyuu gooni u bixinayaa xadidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaci caleyh raxmatullah akhbarana cimraan ibnu yaziid cimraan ibnu khaalid ibnu yaziid alطaa'i mowlaahum waa saduuq qaala xadaana shucayb بن اسحاq الqrشhi wثiqة rumya bاirجاع qal abarnii iبn jurayj cabdimلk بn aزiز بn jurayج weyaan qala abarnii cmr بn dinar aljahdmi wثiqة habt ana sacيid بn jubayri ahbarhu wuxuu warm an بn cabaasi cabdلlah بn cabaas radي الlahu taعala ma akhbarhu inuu sheegay qal wxu yh abdلlah بn cabaas aqbala rajulu nin baa soo qaabilay xaraaman ee muxrima maca rasuulilah nabiga la jirkiis sal slem fakhara wuxuu ka dhacay min fowqi baciiri ritigiisa korkiisa ayuu ka soo dhacay fawqisa waa la qoorjebiyey waqsan qoorjebin famaata wuu dhintay marka faqala rasul uu sl slm iqsuluhu dhaqa bimaain bi wasidrin gor ku dhaqa waalbisuuhu u thawbayhi labadiisa maroodna u ixraamka ahaa oo ku kafaniya walaa tukhamir rasa madaxa daboolina fa isaga yaati u imaanaya yowma qiyamati yulabi isagoo talbiyeysani adiladaasoo dhan marka waxay caddaynaysaa oy waadix ku tahay in qofka muxrimka ah aanan wax arfaa lagu dhaqayn hadduu dhinto kow aan la taabsiinayn tan labaadna in labadiisa mara lagu kafaninaana waa tan saddexaadna in weji iyo madaxtoona aan loo dabooleynin sidaa weyaan tan afaraadna fadiilada qofkii ilaahay u waafajiyey subxana watacala isagoo muxrim hadduu dhinto inuu dhinto inuu rabbi waafajiyey subxaana watacaala qofka isaga maalinta qiyaama labayk allaahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika lak isagoo layo soo bixi marka waa fadiilo aad weyn oo qofka muxrimka ilahay subxana watacala ofsada uu rabbi siinaya subxana watacala nabigeena uu sheegay calayhi salatu slaam baabun fii man uxsira qofkii lagu sharo ama lagu xayiro bicaduwin cadow qofbaa muxuu ah muxrim ahaa xajkii ayuu aaday cadow ayaa jidka u galay oo waxaa weyaan inuu xaramka gaara ayaa loo diiday ixsaar ayaa la yihahda baab lixsaar kutubaha fiqiga waa lagu keenaa ixsaar lmuxrim qofka muxrimka haddii la godoomiyo ood gaari waayey meeshuu u socday muxuu samaynayaa xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam bnu sacd akhbarna maxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri waa iqa qaala xadaana abi aabihiis waa cabdullahi bn yaziid almuqri ninkaas waa iqatun faadil toddobaatan i dhowr sana ayuu qur-aanka dadka baraayey muqri uu ahaa toddobaatan i dhowr sana wuxuuna ka mid yahay min kibaari shuyuukh اbukhaari aleyh ramat lahi jamic alayhim raxmat اllahi jamiica qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn yaziid almuqri xadaana juwayriya juwayriya asal ahaan dumaraad u taqaaneen laakiin kan waa rag marka magacyada rag iyo dumarba loo isticmaala ay ka mid tahay sida soomaalida shukri ay ragna u isticmaasho dumarna u isticmaasho sida weyaan qaala xadaثna jwayriya bn asmاء الضubci wa saduq can naafic mawla cabdلlahi bn cumar ana cabdlahi ibn cabdilah ibn cumar weyaan cabdulahi ibn cabdilahi bn cumar waa iqa wa saali ibn cumar waa iqaة faqiih ahbarahu waxay u sheegeen labadoodii oo walaalaha ahaa anahuma iyaga yay u sheegayeen jwayriya usheegeen naaficay u sheegayeen cafwan anahuma iyagii kalamaa inay la hadleen cabdاllahi bni cumar inay la hadleen labadii wiil oo cabdulahi u dhalay salim iyo cabdilaahi ahaa ayaa aabahooda cabdulahi bn cumar ay la hadleen anahum ay kalamaa inay la hadleen cabdalahi bni cumar ay la hadleen radia allahu tacala canhuma lamaa goortii nazala uu degay aljeyshu ciidankii bibni zubayr cabdulahi bni zubayr qabla an yuqtala intaana la dilin ka hore ciidankii xajaaj uu watay xajaaj ciidanka u watay oo ku kacsanaa amaba kala wareegayay xijaaz cabdulahi bni zubayr markuu yimid maka iyo wadankaas u yimid welina cabdulahi bni zubayr aanan la dilin radia allahu tacala an arda ayaa waxaa weyaan ay la hadleen aabbahood cabdulahi bn cumarna xaj ayuu diyaarsanay fa qaala waxay yidhahdeen laa yaduruka kuma dhibaysa anlaa taxuja inaadan ajin alcaama sanadkan wax badana ajisay sanadkan inaadan ajin waba kaama dhibaysa ina anaga nakhaafa waxaan ka baqaynaa an yuxaala in lakala teedo lakala dhexgala baynana anaga wa bayna albeyt iyo beytka beytka maadaama dagaal uu ka socda xaalad ay culus tahay in xaramka nooladiidan ka baqaynaa marka sidaa darteed sanadka inaadan ajinin ayaa haboon waxbana kaama dhibaysa waxbana kaama dhibaysa qaal wuxuu yidhi kharajna waa baxnay maca rasuuli ayaan la baxnay sal slm fa xaala waxaa kala teeday kufaaru qurayshin quraysh gaaladoodii duuna albeyti beytkii ay naga kala dhexgalay annaga iyo beytkayna kala celiyeen waa goorma waa zaman xudaybiya sanadka xudaybiya la aaday weeyaan fanaxara wuu gowraca rasul rasulka sal slm hadyahu hadyiga uu wada u gowracay wa xalaqa ra'sahu madaxiisana wuu xiray xaaladda qisadii waad ogeydeeno saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii nabigeena uu amar bixiyey war timahana xirto hana la gowraa xoolihii markaa yidhahdeen markuu nabiga ku yidhi sal slm idhaqaaqda ayaa la waayey kadibna waa tii nabigan u galay sal sl umu salama radia allahu taala ardaha waa arrinta u sheegay markaasa waxay ku tiri nabi allo qofaa la hadlin bini aadan juuqa u dhihin daf bax waxaa weeyaan xoolahada gowrac timahana xiro arrinka asaga ah ayuu nabiga samey sal slm yani ummahaat almuminiinka iyo xaasaska qofka xaasaskiisa inuu la tashto oo xaaladaha mulimaadka oo noocaas oo kale ah iyo wixii ka yar iyo ka weynba in gurigaha ay tala ku dhisnaadaan oo la tashto oo lis ixtiraamo ayaa axaadiiska laga qaadanaya wuu u galay ra'yi waxay siisay nabigeena ala sl marka ka maqnaa oo aad u qiimo badnaa markii arrinkaas uu nabigeena sameeyey saxaabada nabigeena sal l slm kaaduu yaqtatiluun inay islaayaan ay ku sigteen oo arrinka asagaa aad buu u saameeyey in nabiga hadalkiisa ay ka dhaga adeegeen ayay arrinta iyada aad ugu xumaadeen marka umu salama ama waxaan kala jeedaa xadiidka fanaxara wuxuu gowraca rasul sl sl slm hadyahu ayuu gowracay wa xalaqa ra'sahu madaxiisana wuu xiray waushidukum waxaan marqaatigelina cabdulaahi iyo saalimow abood ayaa dhihi annii aniga qad awjabtu cumratan cumro inaan waajibiyey oo xirtay in allahu tacaala analiqu waan tegi kadibna fain khuliya baynii wa bayna albeyt aniga beytka haddii axdanaga la banneeyo oon liiga celinin uftu waan dawaafi wain xiila haddii la teeda baynii aniga wa bayna albeyti beytka alle oon lii diido facaltu waan samayni maa facala rasuulu اllahi sala allahu calayhi waali waslm nabiga alla wuxuu sameeyey wa ana macahu anoo la jiro ayaan samayni uma kadib saara wuu socday saacatan muddo ayuu socday uma qaala wuxuu yidhi fainamaa in kale ma ahni sha'nuhumaa arrinkooda xajkii cumrada waaxidun waa mid ushidukum waxaan marqaadgelina mar labaad annii aniga qad ujabtu xajatan maca cumrati cumradayda inaan xaj raaciyey oon xaj iyo cumro isku daray ayaan marqaadgelinaya falam yaxlil kama xalaalo minhuma xajkii cumradii xataa axalla ilaa uu ka xalaalooba yowma annaxri oo hada hadyigiisii uu gowraca cabdulahi bn cumar siduu nabigeen u sameey alayhi sala slam ayuu sameeyey marka qofka haddii ixsaar lagu sameeyo wuxuu samaynaa nabigeen ayaa noo cadday sal allah alay slam cabdullahi bin cumar ayaa noogu soo naqliyey ficilka nabigeenna iyo ficilkiisana wuu sheegay marka warkaas waa warcad weyaan haddii marka haddii intaad kaxayso xaj aad xerato kadibna meel lagugu xayiro laguu godoomiyo halka iyada xoola ku gowracaysa waana ku xalaaloobaysaa xadii laba kun sideed boqol iyo sanad dambana soo xajinaysa ama waa soo cumraysanaysa xadii laba kun sideed boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai akhbarna xumayd ibn mascad albasri السامي الباهلي وصدوق قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب البصري واثقة عن حجاج عن الحجاج الصواف ابن الصواف إيمان دون صح ماهن الحجاج ابن أبي عثمان الصواف ويان الصواف واثقة حافظ عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة مولى عبد مولى آه عبد الله بن عباس ونك أتقانين إمامك وثقتها عن الحجاج ابن alansaari waa saxaabi jaliil radi allahu taala anu arda annahu xajaaj samica wuxuu ka maqlay rasullah ka maqlay sal sl biqowli isagoo leh man carija qofkii jiisooba aw amaba kusira la jebiyo qofku u jiisoobay ama waa la jebiyey wa huwa isagana ah, muxrim uu yahay abcan faqad xalla wuu xalaaloobay wa calayhi xaajatun ukhra xaj kale ayaa dushiis ahaatay fasaltu cabd ibna cabaas cabdullahi bn cabaas ayaan weydiiyey iyo aba hurayraa can dalika xadiidka ayaan ka weydiiyey oo ninka la yihahdo xajaaj ibnu camr alansaari wuxuu sheegay fa qaala waxaa yidhahn sadaqa run buu sheegay saas weeyaan marka qofka haddii aad jabo ood xajka wadi waayo amaba uu jiisooba oo xajka u wadi waayo halkaas ayuu ku xalaaloobayaa sanadnama ayuuna waxaa weeyaan soo xajinayaa waxaanay arrinta iyada ay ka dhigan tahay amaba asaas u ah wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj iyo waxaa weeyaan yasiruu walaa tucasiruu iyo adiladii aad taqaaneen oo tirada badnayd waaya xadidka laba kun sideed boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna شhucayb ibn yusuf النasائي wa iqة xaafid iqة saaxib xadiiث lah ومحamed بn mثنى الcanزي wa iqة xaafid qala xadaثna yaحya بn سacيid الqaطاn waa imaamkii iqة tabt can xajaaج ibn الصawاf ma idin qoran shekh xuseen ma idin asawaaf bas idinma qorna xajaaj eh, ibn abi cumaan asawaaf weya asawaaf qaala wuxuu yidhi wa iqat xaafi طabcan xadaثna yaxya ibn abi kaiir can ikrima an xajaaj ibn camr alansaari saxaabi jaliil radi allahu taala arda can inabi nabiga wuxuu kuri sal slam qala nabigan wuxuu yihi man kusira qofka la jebiyo aw carija amaba jiisooba faqad xalla wuu xalaaloobay wa calayhi dushiis ayay ahaatay xajatun xaj ukhraa ee kale wasaltu ibna cabaas ayaan weydiiyey radia allahu tacaala canhuma wa hurayrata ayaan weydiiyey radia allahu taala arda faqala waxay yidhaheen sadaqa run buu sheegay wa qaala shucayb shucayb wuxuu yidhi oo ruwaadda ka mid ah fii xadiidihi xadiidkiisa wa calayhi lxaju xaj ayaa dushiis ayuu ahaaday min qaabilin sanadka dambe saas ayuu yidhi weyaan shucayb ibnu yuusuf iyo maxamed ibn muhana soo labadaa meen ragga weydiiyey ama xadiiska soo wariyey uu ka wariyey alimaam anasai aleh raxmatullah labadaas marka mid ka mid oo ah shucayb ibnu yuusuf annasaa'i ayaa wuxuu yidhi wacalayhi alxaju min qaabil ziyaadada isaga ayaa watay xadiidka nabigeenu ilah ayuu sheegay waa ziyaada iqa weyaan baabu dukhuuli maka magaalada maka marka la gala goormaa la geli see loo geli ayuu baabkan u baabay laba kun sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci akhbarana cabda ibnu cabdillaahi cabda ibnu cabdillaahi alkhusaaci alsafaar waa iqa qaala xadaana suweyd ibnu camr kalbi waa iqatun o afxasha ibnu xibaan alqowla fiihi walam yati bidliil ibnu xibaan baa xoogaho hadal ka sheegay laakiin wax daliil ah od keenay haba yaraatay ma jir ibnu xibaan marka lidalika waa iqa weeyaan ninka la yihahdo suweyd ibnu camr alkelbi qaala xadaanaa zuhayr ibnu mucaawiyata abu khaysama wa iqatu habt ila ana samaacahu min abi isxaaq fii aakhirihi qala xadaanaa muusa ibnu cuqbata alqurashi alasadi iqatu faqiihu imaam fi lmahaazi qaala xadaanaa naafic mawla cabdilahi bn cumar wahiqatu faqiih ana cabdilahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma xadada wuxuu sheegay ana rasul rasulka sal slm kaan nabigan u ahaaday yanzilu mid tega bidiiuwa meesha diiuwa loo yaqaano yabiitu bihi wuu beryi jiray xataa yusalii ilaa uu ka tukaday salaata subxi salaata subax xiina goortii yaqdamu uu soo galay ilaa makata maka wamusallaa rasulilah rasulka sal slm makaana dukusi daalika ee ka isaga ah calaa akimatin buuryar oo khaliidatin aad iyo aad u adag oo ka samaysan dhagax sibsib ah ama dhagax ka samaysan laysa man fi masjidi masjidka alladii kaasoo buniya la dhisay ama meesha iyada ah walaakin warka lagu laabiyay asfala min dalika meesha meel ka yara hoosaysa calaa akimatin buur khashinatin adag halidatin adag waa isku mid ayuu nabigeenna ku dukan jiray sal allahu alayhi waali wasalam waan kasoo hadalnay waa jarwal meesha loo yaqaano mantiqada jarwal waa mustashfa alwilaada meesha ahaan jirtay oo muxuu aha isbitaal mustashfa wilaada la yihao aad loo yaqaan oo magaalada maka ku yeelo meel ku taalowa jaxujayd ha ay degaan ha hadda meesha jarwal waxaa ku yeel waqaf weyn in la doomin kale ma aqaan oo qolyahan etoobiyaanka ay lahaayeen ayaa ku yeel marka meesha ee jarwal wa halkaasuu nabigeena cala sl slam idiuwa degi jiray marka sharaxa uu bixina cabdillahi bin cumar meeshuu tilmaamaya tilmaamde hadda wixii dhan waa is wada bedeleen buurihii dhan waa la wada burburiyey guryi un baa ka wada dhisan laakiin wuxuu ku leeyahay meesha nabigeena cala sl slam uu degi jiray meesha ayada ah salaada subax ku tukan jiray meesha ayada tilmaamaya wuxuu leeyahay waa buur yar oo adag ka buuraha mogta qaarna waa bacaad iyo iska cara qaarna waxaa weyaan dhagax weliba shiile madow ah ayuu ka samaysan yahay meesha ayada marka dib dambe inta hadda cabdullahi bin cumar uu nool yahay ayaa masjid laga dhisay marka wuxuu leeyahy masjidka meeshuu nabigeenna baryi jiray ood ku tukan jiray masjidka ma ahan masjid ka yar hoose weyaan buurtaas adag oo aadka aadka u kakan oo yar ayuu nabigeena ku tukan jiray oo masjidka hadda meesha ka dhisan ka hooseysa ayuu leeyahy hadda kolleyba dee <laughs> wax weyn oo laga fahmi kara ma laha wixii dhanba dee taragtaa la wada mariyo xaalad adag ayaa meesha ka dhacday baabu dukuuli makata maka galitaankeeda leylin habeen la gala ayuu baabkan u baab yahay inay bannaanto dhib lahayn xadidka laba kun sideed boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qال الإmام بن أخبرني عمران بن يزيد وصدوq قال عن شعيب بن إسحاق القرشي وثيقة رمي بالإرجاع قال xدثنا بن جurيج cبدالملك بن عزيز بن جurيج weyaan قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم المكي ومقبول عن عبدالعزيز بن عبداللahi وثيقة ورمك عن محرش الكعبي الخزاعي وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه أن نبي نبga صل سلم خرج وبxay leyl habeen min الجicrاana meesh jicraan la yiro ka baxay jicraana magaalada maka ayay ka xigtaa waqooyi bari magaalada maka waqooyi bari dhanka bariga iyo waqooyiga ayuu yar dhexaysaa qiblo wareerka waxaan dhihi jirno marka waxayna magaalada masjid alxaraam marka laga tiriyo labaatan iyo toddoba kilomitr ay jirtaa jicraana dhanka aaif xaggeed ayay ku yara beeganta aaif iyo waxaa weeyaan yara waqooyiga oo madiine markay madiine saa tahay aaifna ay saa tahay yara dhexdooda ay ku yara beeganta jicraana ayaa la yihahdaa waaya marka nabigeena ala sl kharaj uu baxay leylan habeen min jicraana jicraana ayuu ka soo baxay xiina goortii mashaa uu socday muctamiran xaal u yimid cumraysani faasbaxa wuu ku waabariisay biljicraanati meel jicraan yar ku waabariisay ka qof barya oo kale xataa idaa zaalat goorta ay ashamsu qoraxdii kharaja wuu ka baxay can iljicraanati wuu ka baxay fii baطni sarif meesha sarif la yidhahdo gudaheeda ayuu ka baxay xataa jaamaca aariiqa ilaa jidka uu ka soo gaaro ariiqa almadiinati min sarif dhanka sarif ayaa jidka madiina ugu soo dhacay jaamaca bimacnaa uu ku soo dhacay weeyaan marka tilmaamta marka tilmaama ninka la yidhaahdo muxarish alkacbi in nabigeena ala sl jicraano inuu habeennimo ka soo baxay uu tilmaamay jicraanadii marka waxaa weeyaan markii laga soo baxay waxay ahayd markii magaalada maka la furtay sanadkay ahayd sanadkay sideedaad markii magaalada maka la furtay waa tii nabigeena calayhi salaa slaam uu aaday xunayn wa yowma xunaynin ida acjabatkum karatkum falam tuqni cankum oo saxaabadii mxuu aha meel adag la saaray kadibna ilaahay uma anzlahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala muminiin marka ay dhacday oo gaalada laga adkaaday hanaaimta la qaybiyey jiciraanada marka nabigeena ala sl meeshii uu hanaaimta ku qaybiyey ayay ahayd arinkaas marka markay dhacday cumruka kasoo irtay mashayada jicraanada cumruka kasoo irtay cumrada uu soo xirtay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam jidka uu maray ayuu tilmaamayaa jidka uu maray ayuu tilmaamayaa sarif axsanta sarif sarif taqriiban waxaa weeyaan waa meesha ay ugu dhacday waxaa kale maymuunana waa meeshii lagu meheriyey ay ku guursatay markii dambena meesha ay ku dhimatay way ku aasanta marka jicraanadii markuu ka soo tagay jicraanadii kaba soo qaad inay hadda dhankaas tahay oo bariga madiinna waa dhankaas jidka madiina marka dhankaas ku imaanaya jicraanadii marka xoolihii ku qabiy nabigeena jidkaas ayuu doontay marka xataa jaamic ariiq ilaa jidka kale uu kala kaga dhaca saasuu u doontay sarifaa marka kaga dhaca jidkii sarifta marka meesha ay umuna eh, maymuuna ku asan tahay bint alxaari radia allahu taala u ardaha cayshana uu xaydka ugu dhacay axsanta sidaa weyaan waaya xadiidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo saga eh, lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai abarana hanaad ibnu sari abu sari wa iqat habt can sufyaan بن عyynة وثقة ثبت عن اسماعيل بن أmyة الأسدي الأشdق وثقة ثبت عن مزاحم بن أبي مزاحم المkي ومقبول عن عبدالعزيز بن عبداللahi بن khالد بن أسيد الqرشي وثقة ninka isaga cabdالlahi بن khالد بن أسيد الqرشي rag baa صaabada ku tiriyeen lakin sax maaha saxaabi maaha waa taabici can muxarish alkacbi radia allahu ta arda alkhusaaci ana nabiya nabigana sl sl kharaja wuxuu ka baxay min aljicraanati leylan habeen kaanahu waaba isagoo sabiikatu fidatin fida birbiriqeeda ee cadaankeeda lah yani nabigeenna ala sl cadaantiisi iyo quruxdiisi ayuu muxuu ahaa jinjin jinjinta amaba waxaa weeyaan baashan gacanta lagu xirto oo fida ah si ay u caddaho kale ayuu nabigeen u caddaa u qurux badnaa factamara wuu cumraystay uma kadibna asbaxa waa bariistay biha iyada kabaa'itin qof baryi oo kale min ayna yadkhulu makata maka xaggu ka soo geli waa macruuf meeshuu u baryi waa naqaanaa lakiin meeshuu ka soo geli aan fiirin marka badxaa xaggeed ayuu tilmaami doonaa meel laga soo galaba dhib ma lahan meel laga soo galaba dhib ma lahan laakiin waxaa weeyaan nabigeena meeshuu ka soo galay alai sl sl uu tilmaamaya xadidka laba kun sideed boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai akhbarna cali cali mis camr ibn cali falas wa iqat xaafid qala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan qala xadaثana cubaydullah ibn cumar alcumari wa iqa qala xadaثanii naafic mawla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu ta anuma ana rasul sl sl sl dakla wuxuu galay makata magaalada maka min ahaniyati alculyaa fangorta iyo takadda sare ayuu ka soo galay allatii taasoo bilbaxa baxa ku taalla yacni haniyada labada buurood meesha ay ku kala yara yaraanaan iska qabanayaan athaniya la yihahda fangorta yar amaba takad waxaa tidhahdaba ayuu ka soo galay alculya allatii taasoo bilbatxa meesha batxa la yidhah ku taalo wa kharaja wuxuu ka baxay min athaniyati fangorti ama takadi asuflaa hoos ayuu nabigana ka baxay sala allahu calayhi waalihi wasalam ree maka ayaa yaqaanaan meelahay ku kala yeelaan lakiin waxayga haddo dhanba waxaa la mariyey baashaan <laughs> taragtada ayaa la mariyey baabu dukhuuli makata maka in lala soo galo billiwa iyadoo calan la siito ayuu baabkan u baab yahay in nabigeen uu sameeyey ala sl slam berigii uu magaalada furinay weyaan xadid labkun sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna isxaq ibn ibrahim alxamdali wathiqatun thabtun xuja qaala anbana yaxya ibn aadam wathiqatun xaafid qaala xadaثana shariik ibn cabdillahi alqaadi wa saduqun yukhti tagayara xifduhu cindama waliya alqada can camaar ibni mucaawiyata adduhniy wa saduqun yatashayac can abi zubayr maxamed bn muslim tadrus bidls can jabir bn cbdillahi radi allahu tacaala canhuma ana nabiya nabigan sl sl dakhala uu galay makata magaalada maka waliwaauhu calankiisana abyadu mid cad ayuu ahaa nabigeena calayhi sala slam markuu galaayey sida noo imaan doonta mikfar iyo koofi bireed ayaa nabiga madax u saarnay alayh slat slam koofi oo taqriiban ama bir ha laga sameeyo amaba ha laga sameeyo harag adag ha laga sameeyo oo dhaawaca iyo seefaha iyo qofka ka celinaysa ayuu nabiga madax ku watay calayhi salaat slaam waxaa kaloo imaan doonta cimaamad madow inuu ku watay marka see lagu isku waafajinaya calanka dhib ma laha la gari laakiin labada waa la isku waafajinaya in uu marna bahalkaa watay marna uu intuu iska qaaday inuu kulaaday waxaa dhacdaba uu kadibna cimaamaddaas madow duubtay waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah inuu isagoo cimaamad madow duuban uu madaxa kor ka gelin waa suuragal intaba waa wax dhici karo marka haddii ay noo timaado marka arrin kale oo noocaas ka duwan oo inuu cimaamad watay waxba la yaabina saasaa laisku waafajinaya waaya baabu dukuuli makata bikayri xraam halkaas miya saas sooma baabu dukuuli makata magaalada maka in la soo gala bikayri ixraam ilalaan iyo baabkan u baab yahay iyadoo ixraam aan la wadanin in la geli karo yacni magaalada maka markaad gelaysa laazim miya adiga oo xaj xiran amaba cumro xiran inaad gasho magaalada jida ad aaday waad soo dukaamaystay aad soo noqotay ma raam laazim raam inaad xirata madiina ad aad waa kasoo noqotay inaad ixraam xirato laazim miya in la geli karo ixraam la-aan oy dhib lahayn ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa qofki dabcan aanan xaj rabin ama cumro rabin laakiin cumro iyo xaj dee aad rabto ixraam la-aan maya hahay haddii aad ka baxdo ood eh, ka baxda eh, miiqaadkii xadidka laba kun sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam النasai akhbarna qutayba bn saciid qaala xadaثana malik can bni shihaab can anas bn malik radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigana sal sl dakhala uu galay makata magaalada maka wa calayhi nabiga korkii waxaa ahaaday madaxiisa saarnaa almikfaru waxaa way koofi breed ayaa madaxa u saarnaa ama koofidaas madaxa ka ilaaliso hubka faqiila waxaa la yidhi oo nabiga lagu yidhi alai sl slam ibnu khaal ninka ibnu khaal la yihahdo mutacaliqun wuxuu ku dheganya biasaal kacba kacbada tiirasheeda ayuu dhab ku yahay iyo asturkeeda ay mxuu ah, ayuu ku dheganya asaal kacba kacbada tiirasheeda iyo darbigeeda ayuu dhab ku yahay faqal wuxuu iqtuluuhu dila nin wuxuu ah aad aad u dhib badan ayuu ahaa marka nabigeena calayhi sala slam wuxuu amar ku bixi inuu dilo wax dhib badan ayuu islaamku geystay muslimiinta xadii kun sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasa abarna cubaydulahi ibnu fadalat ibn ibraahim annasaai wathiqatun tabt qala xadaana cabdاlah bn zubayr aumeydi aumeydi xadaana aumeydi ayaad wax badan bukhaariga ku aragteen ama ku arki doontaan marka ninka la yihahdo cabdulahi bn zubayr waa nin alxumeydi almaki alasadi waa shaykh اbukhaari iqatu xaafidu faqih weyaan iqatu xaafidu faqih markii u horeysa no soo mar miya cabdullahi bn zubayr umeydi hal mar miya asanta asanta aad buu u yaryahay inta hadda uuna soo maray can jaabir bn cabdilaahi radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigana sal slm dakhala wuu galay dakhala wuu galay yowma fatxi makata magaalada maka la furna ayuu soo galay wa calayhi nabi korkiisa waxaa cimaamatan imaamo sawdaa ee madow biayri ixraamin isagoon ixraam wadanin ayuu soo galay maxalushaahidka marka waa biayri ixraam iyo cimaamad sawdaaga oon sheegaynayo mikfarkii iyo iyadana aan ku jamcinay in marna uu mikfar xirna marna cimaamad u xirna madow amaba oo cimaamadda hoos ay jirtay oo mikfarka u sarreeyey labada waa suuragal ama cagsiga ya sheekhi ma ka soo booday mikfar ha kii hore kan dambaan u booday ha ana nabiya nabigeena sala allahu alayhi waaalih wasalam dakhala wuxuu galay makata magaalada maka camal fatxi sanadki maka la furtay wa calaa rasi madaxiis almikfar uu ahaaday xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala aimam sa abana qutay ibn sacid qala xaddaana mucaawiya ibnu camaar ibn abi mucaawiyata adduhni waa mid kale saduuq weeyaan qaala xadaanii abu zubayr maxamed ibn muslim tadrus waa waxaa weeyaan saduuqun yudalis qaala xadaanii abu zubayr almaki can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slm dakhala u galay yowma fatxi makata magaalada maka maalinta la furay wa calayhi korkiisana cimaamatun ay ahaatay madaxiisa sawdaa ee madow bikayri xraamin axraam la-aan baabka boqol iyo sideedaad alwaqt aladii waafaa bihi nebi sal sl maka baabu waqti waqti ayuu baabkan u baab yahay iyo xili alladii xilligaasoo waafa fiihi nabiga u yimid waafaa fiihi u yimid annabi nabigana makata maka u yimid xilligu ahaa in la caday baabkan u baab yahay xadidka laba sideed boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala aimam sc abna mxamed ibn mcmr alqaysi wa saduq qala xadana xibaan ibn hilaal bahli wa iqatu habt qala xadana wahayb ibn khaalid albahli mowlaahum iqatu habt lakinahu tagayara fi akhirihi qala xadaثna ayub ibn abi tamim اsikhtiyani wa iqatu habt xujaة faqih caabid can abi اlcaaliya abulcaaliya albara hy albصri alqurashi mowlaahum wa iqa ibn cabaasin radi allahu tacala anhuma qala wuxu yih cbdullahi bn cabaas qadima rasuullah nabiga alla ayaa soo galay sal sl asxaabu saxaabadiisi lisubxi raabicatin maalinta afraad subaxeedii wahum ayagana yulabuuna ay ku dhawaaqayaan bilxaj xaj ay ku dhawaaqayaan ay ay soo galeen nabigeena ala sl slam rasuulka alle iyo saxaabadiisa ay soo galay magaalada maka subaxi afraad oo bisha dilxija afar ahayd ayagoo talbiye wadaan fa amarahum rasulla nabiga al wuxuu faray sala allahu calayhi waali wasalam an yuxiluu inay xalaaloobaan xadidka laba sideed boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam n akhbarna moxamed ibn bashaar wabundar waa iqatun xaafid can yaxya ibnu kahiir abu khasaan waa qaala xadaana shucba waa imaamkii can ayuub waa imaamkii kale can abilcaaliya albara waa can ibn cabaasin radi allahu taca anhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas qadima rasuullah nabiga ayaa soo galay arbaciin afar madiina ay tageen min dilxijati dilxija waqad ahalla bilxaji xaj uu isagoo ku dhawaaqay ama soo xirtay fasalla subxa salaad subax ayuu ku tukaday bilbatxa meesha batxa ayuu nabigeena ku tukaday calayhi salaatu wasalaam wa qala wuxu yihi man shaaa qofkii doona an yajcalaha inuu ka yeela cumratan cumra falyafcal ha yeela saas weeyaan waa qofkii aanan xoolo iyo hadiwadin xadid laba kun sideed boqol iyo laba iyo todobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasai abarna cimraan ibn yaziid cimraan ibn khaalid ibn yaziid weyan waa saduuq qaala anbana shucayba ibn isxaaq alqurashi iqat rumya bilirja can ibni jurayj can caطa qaala wuxuu yidhi jaabir jaabira wuxuu yidhi ibn cabdilaahi radia allahu ta anuma qadima wuxuu usoo galay annabi nabigana sal sl makata magaalada maka sabiixata raabicatin subaxda afaraadka madad ay ka tagtay min dilxijati ayuu nabigana soo galay sala allahu alayh waslm magaalada maka marka xiliga la imaana magaalada maka mxuu aha afar waa la imaan karaa lidalika waxyaaba aan la yaab waxaa ka mid a ah, hadda sacuudiga oo kale markii xajka la gaaro diyaaradaha dibadda ka imaada waxay joojiyaan taarikh afar taarikh afara u dambays afar haddii la gaaro qab way joojinayaan marka ma waxay la beeganayaan <laughs> xilligan miyay la beeganayaan diyaaradaha dibadda ka imaana mise ya Ah, oo kooban aad u kooban aad u kooban todobaad gashay maasha maasha allah nasiib badanaad lahayd baabka boqol iyo sagaalaad inshaadu shicri gabayga in lagu tiriya fi lxarami xaramka ayuu baabkan u baabiyey walmashyu beyna yaday alimaam iyo imaamka hortiis in la socdo in aad nabigeenna xilligiisa la sameeyey calayhi salatu slam oo gabay lagu tiran karo hadduu gabayga xasan wax wanaagsan yahay inay dhib lahayn ayuu baabkan ubaabay xadidka laba kun sideed boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna abu caasim khushaysh ibnu asram annasaa'i wathaqahu ama hiqatun xaafid waa dhah qaala xaddatana cabdurazaq ibn harun sancaani qaala xaddatana jacfar ibnu sulaymaan adubaci hay ah, saduq miya saduuqun zaahidun lakina yatashayac waa saduuq zaahida yatashayac qala xadaثna haabit ibn aslm albunani wa iqaة can anas bn maliki radi الlahu ta an arda ana nabiy nabig sl sl dhl uu galay makata magalada maka fii cumraةi الqaضاء cumradii qadaha ahayd oo xudaybiya markii la celiyey cumrada ad soo qalay ayuu magaalada maka nabigeena so galay sal slm waa cabdullahi bn rawaxa cabdullahi bn rawaxa saxaabi jaliilka ahna oo gabayga nabiga gabyaaga nabiga ahaa yamshii uu socdo bayna yadayhi nabiga hortiisa wa huwa cabdullahi bn rawaxa yaquul wuxuu leeyahay haluu bani lkufaari can sabiili alyowma nadribukum calaa tanziili darban yuziilu ilhama can maqiili wayudhil alkhaliila can khaliili wuxuu leeyahay haluu war ka wareegta ka hor wareegta bani lkufaari gaalada ilmaheediyey can sabiili nabiga jidkiisa ka leexda oo ka hor wareega alyowma maanta ayaa nadribukum idinku garaacaynaa calaa tanziilihi qur-aanka ayaan idinku garaacaynaa soo dejintiisii darban garaacitaan oo yuziilu ka zuuliya oo ka qaado alhama waxaa weyaan e, madaxa can maqiilihi meesha uu ku taagan yahay ama uu ku fadhiyey oo yudhilu argagax geliya alkhaliila ama hilmaamsiya alkhaliil qofka saaiba an khaliilihi qofka saaxiibkiis ahaa yacni inuu hilmaamo uusan ka warqabin xaalad ilaa halkaas aan idin gaarsiino qur-aanka ayaan idinku garaacayna ayuu leeyahay khalluu bayna kufaari can sabiili alyowma nadribukum calaa tanziilih darban yuziilu lhama can maqiili wayudhilu اkhaliila can khaliili khalluu war ka hor wareega oo ka leexda bayn اkufaari yaa bayn اkufaar waxaa way gaalada ilmaheedayey can sabiilihi nabiga jidkiisa ka leexda alyowma maanta ayaa nadribakum inku garaacayna calaa tanziilihi qur-aanka soo dejintiisa yacni qur-aankii faritaan aadna faray inaan qoortiina jarno ee aan inku garaacaynaa alyowmadaasa laakiin ishkaal u keeniyo qur-aankii aan inku garaacayna qur-aankii ayaan inku garaacaynaa oon idinku dul arinayna ayaga marka seefna waa ugu darnay darban yuzuul ilhama can maqiilihi marka garaacitaan qoortii ka zuulisa ama madaxii ka zuulisa meeshii ay ku fadhiday xilligan marka kan waa macnawi oo marka qoor lama jaray oo qur-aankii ayaa qoor jaritaan u ah laakiin akhiiran way imaan doontaa way imaan doontaa wayudhiru lkhaliila qofka saaxibka ahna can khaliilihi waxaa weeyaan yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa baniih yani qofka markii xaalad ay culsaato kanaan saaibka kanaan gacanta ku hay baabkaas ma jira waa la kala lumi faqaal lahu cumar cumar ayaa wuxuu ku yidhi yabna rawaxa cabdullahi bnu rawaxow bayna yaday rasuulilah nabiga al hortiisa iyo wa fii xarami illaahi xaramka ilaahi subxaana wa tacaala caza wajal taquulu shicra ayaad shicir ku akhrinaysaa sayid cumar ayaa la soo booday warka isaga ah radia allahu taala arda faqaala qaala nabi nabig wuxu yh sl slm halli canhu war iska dhaaf da falahuwa gabaygaas iyo qasiidadaas ayaa asracu ka degdeg badan fiihim ayaga gudahooda oo waxaa weeyaan ugu dhib badan min nadxi annabli leebabka iyo waxaa weye falaaraha ku dhicitaankooda gabaygaas ayaa ugu saameyn badan ee wuxuu ku yiri nabiga sal slem faraha kala bax oo ha ka celinin ha ku wadaeh marka in gabayga hadduu xasan yahay ama difaac diinad uu yahay in la akhrin karo in waxaa weya qofka imaamka muslimiinta in la hor socon karo xilliga maka la soo gala iyo kacbada inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay amaba xadiidkan laga qaadanaya oo imaamkan usoo deliishada cali raxmat ullah mhm. cabdulaahi bn rawaaxa waxaan u maraynaa raggi berigii eh, yamaamo lagu lahay soo ka mid mahen usaam bin zayd iyo ya calanka ha calankii cabdulahi asaga usaam bin zayd ah, zayd zayd bn haabit ah, usaame abihiis iyo jacfar atayaar waa saddexda iskaga dambaysa markii dambena uu muxuu ahaa khaalid intuu la wareega uu mhm. eh, inte ayd meesha yada dagaalkas ahay dagaalkaas ti dhanka sham u ahaa ah, sham u aha mhm. waayah baabu xurmati makata magaalada maka xurmada ileed ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam bn sacad akhbarana moxamed ibn qudamata waa iqa can jarir bn cabdilxamiid addabi waa iqatu saxiix kitaab qiila kaana yahimu fi aakhirihi min xifdihi can mansur bn muctamir waa iqatun thab can mujaahid bni jabrin waa iqatun imaamu fi tafsiir caalimun can taawuus ibni kaysaan waa iqatun thabt ibn cabaasi radi allahu tacala canhuma qal cbdillah bin cabaas qala rasul rsulka wuxu yh sl yma yowma alfatxi maalinda magaalada maka la furtay hada albaladu magaaladan ama beledkan xaramahu llahu ama xaramahu llahu allaweyne ayaa xaram ka dhigay yowma in ayuu xaram ka dhigay khalaqa uu uumay alsamaawaati ciryaalka walard iyo arlada fa huwa isagana xaraamun waa xaram bixurmat illahi allaweyne xurmadiisa uu xaram ka dhigay ilaa yowm alqiyamati maalinta qiyama ilaa laga gaaro laa yucdadu lama gura shawkuhu qodaxdiisa lama gura walaa yunafaru lama buriyo sayduhu ugaartiisana walaa yaltaqitu sooma qaato luqtatahu baadidiisa ilaa man carafaha qofkii haybaariya amaba yaboohiyo oo yidhah waryaa yaa iskalahay qofkii dhahama in qof kalena sooma qaado walaa yuqtala lama caws gurta khalaahu cawskiisana iyo waxaa weyaan geedihiisa yaryarna lama caws gurta qaala cabaas wuxuu yidhi ibn cabdilmualib cam nebi sal slm radi allahu anhu arda yaa rasul rasuulka allow ila idkhira geedka idkhirka la yihah mooyane sheekhanaga shee maxamed alkhir aleh raxmat llahi wuxuu dhihi jiray idkhirka dhigri ayuu dhihi jiray dhigri aniga koley ma aqaano ma inaad taqaanaan idkhirka sheekha abdisamade mudulada la saaray waxaas ha noocyadiisa wadanka ma ka baxa soomaaliya Uh, uh, idkirka waxaan ku arkay magaalada madiina waan ku arkay makana waan ku arkay waliba madiina taqriiban jaamacadda madiina inta hadda dhismooyinkan tirada badan aan la gelinin meel yaroo iska mutawaadic ahayd hadda de dhisma adduunkan laga wada badiy marka meel dhankan oo galbeedka xaggeed xigta oo iska banaan oo aad u dheer oo taqriiban intaasoo boqoloo ekar ka weyn ayaa ku taallay meeshii marka wayna tuseen idkirka marka waa geed yar saad sheegays waa geed yar weyaan laakiin de magac anaga u naqaan aanan naqonin sheekh wuxuu dhihi jira dhigri waa caws ahaan caws waa ka yaraa geedahan cawskana aan ahayn geedaha weyn aan ahayn oo udhexeeya a taqriiban ha uu gaaraya ha ha hey h marka idkirka waa kaas dhigri ayuu shekh dhihi jira aleh ramat ullah dhigri dhigri yuu dhihi jira dhigri dareemada taqriiban <laughs> waa ka yar wey m dareemada waa caws caadi mogta ah, caws caadi waa dareemada mhm. o caleyntima weyne caleyn aada u weyn ma lahan an kolleyba xilligaas xilli waxaa iska hayd yar u qalalnaa oon roob ahayn waddankaana dee rooba kuma badna mogta caleyn badan kuma arkin berigaas laakiin caleyn in le shaki ma lahan maxaa yeelay eh, haddiiba waa soo wadaa sababta uu u dalbaayay ila idkira nabi all idkhirka ma oyane inta kale waxaa weyaan maadaama u diida idkhirka nagu sarib mhm. faqaala wuxuu yidhi cabdulahi ninka la yihahdo alcabaas bin cabdilmualib ya rasu rasulka allow ila idkhirka ma oyane fadakara kalimatan kalima ayuu nabiga sheegay sal slam macnaha ay tahay ila idkhira idkhirka ma oyane inta kale idkhirka marka in la gura sababta marka loo diiday ama loo dalbaday laba shay ayaa muxuu ahaa ugu muhiimsanaa guryaha inay ku dhistaan tan labaadna waxaa weyaan qubuurta inay eh, kashaashin iyo ugu dhigaanoo yani iilka marka la dhiga inay ay u isticmaalaan labadaas ayaa waxaa cilada ay ka dhigeen eh, ayuu muxuu ahaa ninka cabaas ibn abdilmualib uu ka dhigay nabigan waa ka yeelay sala allahu alayhi waali wasalam insha allahu tabaaraka watacala salaada casr kadib oo maanta ah ayaan cashirka kala geli doonaa hadduu ilahay qadaro hada wallahu aclam wa sala allahu waslm ala abdi rasul